bsm اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalمين والصلاة والسلام عlى أشرف الأنبياء والمرسلين نبيina mحamd وعlى آlih وصaxبه وسلم تسليما كثيرا اللهma cلمna ma ينfعna وانfعna bma cلمtna اللهma إna نسألka الفقه في الdين رb اشرح lii صدري ويسر lii أmري وxلل cقدة min لساني يfقه qwلي wuxuu uhi muألفku raximه الlah taعaalى وmin شharط الmufti qofkii muftiga ahaa shuruuddiisa waxaa ka mid ah an yakuuna inuu ahaado caaliman mid u cilmi leh bilfiqhi fiqhigii aslan xagga asalka iyo wa farcan xagga faracaba khilaafan xagga khilaafka iyo wa madhaban iyo madhabkaba wa an yakuuna inuu ahaado kaamila alaalati aaladiisu miday dhammaystiran tahay fi lijtihaadi ijtihaadkii caarifan oo garanaya bima yaxtaaju ilayh waxa u baahan yahay fi istinbaati alaxkaami axkaamta la soo bixitaankai nusuustu kala soo baxayo ugu baahan yahay oo min anaxwi naxw ah wاluغati luga ah wamacrifati rijaali ruwaadi xadiidka ah wa tafsiiri alaayaati aayaadkii fasiritaankoodii ah aayaadkaasoo alwaaridati ku soo arooray fi laxkaami axkaamtii iyo wlahbaari axaadiitii alwaaridati ku soo aroortay fiiha axkaamtii mualifku markuu ama ka soo baxay adiladii ayuu halkan wuxuu kaga hadlayaa qofkii adiladaas ka faa'iidayn lahaa ama adiladaas ka hadlayay axkaamta ka soo saari oo ah qofkii mujtahidka ahaa wuxuu idhi mualifku wa min shari اlmufti qofkii muftiga ahaa almufti waxaa weeyaan ismu faacil min aftaa waa ism faaciloo ka yimid aftaa wuu ama masaladii sharciga ahayd ayuu xukumkeedii caddeeyey alifta waxa weya alihbaaru can xukmin sharciyin in laga waramo xukum sharciga wuxuu yahay ama xalaal ama xaaraan ama waajib ama sunno ama mubaax in laga warbixiyo oo la caddeeyo wey markaas waxaa la yhahda alifta iftagaas qofkii samaynayey ayaa waxaa la yidhahdaa almufti ayaa la dhahaa waxaa looga jeedaa muftiga halkan qofkii mujtahidka ahaa ayuu halkan oga jeedaa mualifku walidalik buu sheegi doonaa shuruuddii qofkii muftiga ahaa oo ahaa shuruuddii mujtahidka haddaba qofka muftiga ah waxa uu leeyahay shuruud ka dhigaysa qofkan mid ahl u ah inuu fatwadii bixiyo ilan fatwadani waa mansab sare oo khatar ah qof kasta ma geli karo oo mana suubado qof shuruudo culus laga helay ayuunbaa fatwoon kara oo shuruudahaasi maxay yihiin shardiga koowaadi waxaa weeye inuu ahaado caaliman bilfiqh qof fiqigi garanaya oo fiqigi u cilmi leh xagga asalka iyo xagga faraca xagga khilaafka iyo xagga madhabka xagga asalka markuu ku leeyahay aslan waxaa lagu fasiray horta fiqi waan garanaynaa oo waxaa weeye alaxkaam macrifat alaxkaam alsharciyati alcamaliyati almuktasabati min adilatiha atafsiliya wakiina soo dhaafay laakiin halkan macrifa ma aha ila mualifku wuxuu yidhi an yakuuna caaliman bilfiq haddaan dhahno iiga waa loga jeeda macrifat اlaxkaam yani waxay noqonaysaa an yakuuna caalima bimacrifat اlaxkaam inuu caalim u ahaado aqoontii axkaamta may haddaba macrifada inaga reeb fiqi halkan waxa loga jeeda axkaamtii laftirkeedii masaa'ishii fiqi ahayd baa loga jeda marka waxay noqonaysaa inuu ahaado qofkii mid u cilmi leh masaa'ishii fiqi ahayd ama axkaamtii sharci ahayd u cilmi leh waaya aslan wa farcanna markuu leeyahay kelimada aslan wuxuu uga jeedaa baan idhi usuul اlfiqhi yani fiqhi iyo asalkiisiba inuu garanayo ilan fiqhi waa furuucdii waa farcan waa fiqhi aslanna waa usuul fiqhi weeye marka usuulan ama aslan oo usuul fiqhi ah waa farcan iyo akaamti ah axkaamti ah ilan waa faraci saasuu uga jeedaa ban haddaan saa ku fasiro ishkaal baa ku jiro ishkaalkaasi waxaa weeye dee usuul fiqhi laysa min alfiqh usuuliigu qayb iiga ka mid ah ma aha marka markuu leeyahay an yakuuna caaliman bilfiqhi aslan wa farcan waxaa macnaheedu noqonaysaa in qofkii fiqigu garanayo fiqigaasoo ahaa asal iyo farc usuuli fiqigi iyo ahaa maxaan ku dhahaye axkaamtii sharciga ahayd taasina sax ma aho dee usuuli fiqigu ka mid ma aha fiqigu ka madax ah bannaayay asagaaba asal u ah in min baab almajaaz watawasuc inuu mualifku sida uu isticmaale mooyaane ile majaazku iska bannaayay mar qaarkood alfaadii inaad macnaheeda ballaadhiso oo macnaha macnaheeda u adeegsato dee taasi way bannaantay sidayna soo dhaaftay waxaa kaloo lagu fasiri karaa asalka qawaaciddii qawaaciddii caamka ahayde fiqigu lahaa qawaacid alfiqiya iyo masaa'ishiisii waaweynaa umahaadka ahaa waa farcanna masaa'ishii farciga ahayd ama axkaamtii ka dhalanaysay qawaaciddaas fiqiga ah taana lagu fasiray lakin usul fiqiga meesha ka baxaya usul fiqigi mualif marka muuna sheegin usul fiqigna waa waxyaabaha u muhiimsan ee qofka mujtahidka looga baahan yahay inuu eh, garanayo wey waayahay marka kaa hore un iskaga daa oo ah in aslan inu uga jeedo usul fiqigi wa farcan inu uga jeedo eh, axkaamtii sharciga ahayd oo min baabi tawasuc majaazan uu markaa lafdigan fiqiga ku ilaaqay wax uu soo hosgelayo usul fiqihi waayahay halkan uu ku leeyahay khilaafan wa madhaban wuxuu uga jeedaa in qofkii muftiga ahaa fiqiga uu garanayo isla markaa eh, uu garanayo yani masaa'ishii khilaafka ahayd eh, lasu khilaafay yani khilaafkii asxaabtii iyo taabiciintii wixii ka dambeeyey inuu garanayo iyo masaa'ishii laisku waafaqay waa inuu kala soocayo ay u kala saaran yihiin si masaa'il ijmaacah uusan khilaaf u gelinin ama uusan u khilaafin ijmaaci waa inuu garanaya masaaisha ijmaaciga ah waa inuu garanaya masaaisha khilaafiga ah shardi maa inuu garanayo iyaan inta qowla ku jirta iyo tafaasiishi inuu garanayo lakiin masalada inay tahay masale khilaafi ah inuu la socdo masalada inay tahay inay masale ijmaaci ah taasaa muhiim ah suusa marka u fatwoonin wax khilaafsan wax culimmadu ay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen oo markaa uusan ijmaaci khilaafin sidoo kale madhaban marka ku leeyahay wuxuu uga jeedaa yani laba macno baa lagu fasiri karaa madhaban yani madhaban inuu garanayo wixii dee uu ku tegi lahaa asagu ee ra'yigiisa uu ku fadhiisan lahaa waa inuu garanayo khilaafkiina u garanayo wixii ra'yigiisaana u garanayo oo asagu dee qowlkiisii ama ra'yigiisii ah saa waa lagu fasiri karaa madhaban ila madhabku waa qofku uu ku tegey weeyaan waxaa kaloo madhabka lagu fasiri karaa masaa'isha yani hal madhab ka imaanaysa yani waxa laga wadaa madhabka imaamkiisa inuu garanayo hadduu maalan uu shaafici yahay inuu madhabka imaamkiisii uu garanayo uu si fiican u yaqaano iyo khilaafka kale ee culimmada labadaba uu garanayo waayahay qawaacidda madhabka imaamkiisa uu garanayo isla markaan uu ku ijtihaaday aqwaashiisi inuu kala rajaxo asagoo isticmaalaya usuushiisii waayahay laakiin qofka muftiga ah masardibaa in uu garanayo dhammaan masaa'isha fiqi ah may shardi maaha wax sardiyana ma jiro suuragal lamaba ahba qofku inuu masaa'isha fiqiga oo dhan uu garanayo koobay boqolkiiba boqol masaaiha iiga xasriga male wa la koobi kara maaha wax tirsanoo kooban maaha oo wax yani mutajadid ah oo waa qaacida marka kolba dhalanaysa la socdo wey sidaa darteed waxaa loo baahanya inuu qadar u ka yaqaano kaafi ah fiqigii oo markaa ku tasawuraya masaa'ishii islamarkaana uu e, ku xidhayo usuushii ugana qiyaas qaadanayo kaasi waa hardi haddaba hardiga labaad waxa wey an yakuuna kamil alaalati fi اlijtihaad ahladiisu waa inay dhammaystiran tahay agga ijtihaadka waa loga jeedaa aaladiisa inay dhamaystiran tahay waxaa looga jeedaa qof yani dihnigiisu uu hagaagsan yahay fahamkiisu uu fiican yahay qofka mujtahidka sidiisaba waxaa shardi ah inuu yahay qof fahamkiisu fiican yahay qof dee miska xidan ama waxa wey beliid oo de waxba aan fahmaynin de seeba mujtahid u noqon seeba caalim u noqon qofka caalimka waa inu maskaxdiisu ay maaragtay furan tahay oo fahamkiisu uu fiican yahay dihnigiisu si fiican u shaqaynayo qofkaasaa mujtahid noqon kara oo hadhowna masaa'ishii kala saari kara oo axkaamta ku ijtihaadi kara oo isku xidhi kara usuushii iyo furuucdii oo yani adiladii soo deliishan kara oo axkaamta kala soo bixi kara waaya sidoo kale waxaa loo shardinayaa qofka mujtahidka ah inuu garanayo wuxuu u baahan yahay yani caarifan bima yaxtaaju ilayhi fi istinbaad alaxkaam waa inuu garanayo waxa uu ugu baahan yahay markuu axkaamta la soo baxayo oo waa maxay yani culuum اlaada wax loo yaqaano waa inuu yaqaano oo naxwihii iyo luqadii ah maxaan leenahay naxwihii luqada waa inu yaqaana sababtoo ah kitaabkii iyo sunnadii waxa ay yani eh, ku qoran yihiin ama ay ku soo degeen waxa weeye waa luga carabiya qur-aankii waa carabi sunnada nebigana calayh الsalaatu wasalaam waa carabi marka qofka hadduusan carabiga mutamakin ku ahayn oo carabi usan ka dhisnayn naxwo iyo sarfi iyo maadadii luqada intaba seeu marka istinbaad u samayn karaa seeu qur-aanka sunnada u fahmaya marka waa inuu naxwihii ka dhisan yahay iyo luqadii markaa eh, uu markaas fahmayo kitaabkii iyo sunnadii waxaa kaloo shuruudda ka mid a ah inuu garanayo macrifat rijaal ruwaaddii axaadiista waa inuu garanayo oo ruwaad axaadiis inuu yaqaano waxaa looga jeedaa inuu dee raggii kale garanayo maraatibtoodii ninkii eh, maqbuul ah iyo kii daciifa ah. shardimaa inuu ruwaadoo dhan wada yaqaano lakiin waxa laga wadaa inuu hadhow baxin karo ehm, oo raawigani ma daciifba mise waxa weye waa raawi aan eh, yani raawi waxa weye iqa ah oo lagu kalsoonyahay dee riwaayadiisa la qaadanayo waa inuu garanayo lakin hadii lalaho ruwaadoo dhan ha qaybo de ruwaaddu kumanaan weeyaan culamada in yar mataqaane oo weliba rag muxadiiin u badnaa ayaa yaqaani kuwa laftirkooda xataa ruwaadda bar baa ka qarsoomi kara oo laga yab inaysan garanayn oo fulaan laa acrifu dhahayo fulaan ma garanayo man huwa marka way adag tahay in ruwaadda o dhan la wada koobe waxaa loo jeedaa inuu garanayo horta cilmigan mustalaxa cilmi jarx watacdiilka isla markaana uu baxin karo ruwaaddii hadduu u baahdo xadiis inuu sanadkiisa baadho inuu ogaan karo raawigani ma raawi iqa ah oo lagu kalsoon yahay xadiiskiisa waa saxiix mise waa raawiga daciif waa xadiiskiisa waa daciif marka inuu maaragta garanayo wey sidoo kale waa inuu yaqaano aayaadkii akaamta ku soo arooray iyo aaadiitii akaamta kuso aroortay aayaat alaxkaam iyo axaadii alaxkaam waa inuu garanayo oo maxaa loga jeedaa dee qur-aanka banna waa waxaa weeye waa axkaam masaaishii fiqigeed buu ka hadlayaa banna wuxuu ka hadlayaa masaa'ishii caqiidada banna wuxuu ka hadlayaa yani qasas iyo akhbaartii ummadihii hore iyo axwaashoodii buu ka hadlayaa banna wuxuu ka hadlayaa akhlaaqdii marka waa inuu garanay wixii axkaamta fiqiga ku saabsan qur-aanka aayadihii kusoo arooray axkaamtooda waa inuu yaqaan waxaa la ilaa an boqol aayadood ayaa eh, kusoo arooray fiqiga ama axkaamta fiqiga kuso arooray waa inuu aayaadka si fiican tafsiirkooda u fahansanyahay si hadhow uu aayaadka usoo deliishado sidoo kale axaadiidka kuso arortay axkaamta waa inuu si fiican u yaqaano ayagana uma badno axaadiitaas culamada qaar baaba ka dhigay ilaa an boqol oo xadii lakin way ka badan yihin run ahaantii intaa way ka badan yihin marka waa inuu marka axaadiitaasna uu garanayo hardi maa inuu aayaadka xafido ama uu qaybo hardi maa axaadiita inuu qaybo laakiin waa inuu garanayo masaadirteedii si uu u laabto markii u baahdo waaya sidoo kale qofka mujtahidka waa inuu usuul yahay oo cilmulusuulka waa inu si fican u yaqaana naasikhi iyo mansuukhii iyo qawaacid اlistinbaadki iyo caamki iyo khaaskii iyo muطlaqii iyo muqayadki iyo dalaalaat alfaad waa inuu si fican u yaqaano markaas ayuu mujtahid noqon karaa marka intaa haddii la helo qofka shuruuddii muftiga waa laga helayoo fatwadii markaa wuu usuubadaa waaya wa min shar ilmufti qofkii fatwoonaya ama fatwada bixinaya shuruuddiisii waxaa ka mid ah an yakuuna inuu ahaado caaliman bilfiqhi mid fiqiga yaqaana aslan asal ahaan yaqaana macnaa asalkii fiqiga garanaya usuulu fiqigii ah wa farcan farac ahaanna u garanaya fiqigii oo axkaamtii farcigayd garanaya ama masaa'ishii fiqiga ahayd khilaafan xagga khilaafkana u cilmi leh masaa'ishii laisu khilaafay wa madhaban iyo masaa'ishii madhabka ahaydee waxaa madhabka imaamkiisii ama madhabka asagu uu ku tegaya ra'yigiisa ahaa waa inuu garanayo wa an yakuuna inuu marka ahaado kaamil alaalati aaladiisu mida dhammaystiranta filijtihaadi ijtihaadkii caarifan markaa garanaya bima yaxtaaju ilayh wuxuu u baahan yahay fi istinbaad alaxkaami axkaamta la soo bixitaankeeda nusuustu kala soo baxayay uu ugu baahan yahay oo ah min anaxwi naxwihi wاlluqati iyo luqadii wa macrifati rijaali rijaashii waa ruwaaddii xadiidkae raggii xadiidka warinaya inuu garanayo wa tafsiiri alaayaati aayaadkii tafsiirkooda inuu garanayo alwaaridatii kusoo arooray fi laxkaami axkaamtii walakhbaari akhbaartii inuu garanayo alwaaridatii kusoo aroortay fiiha axkaamtii wamin shardi lmustafti qofkii fatwada dalbayana waxaa loo shardiyaa oo shuruuddiisii ka mid ah an yakuuna inuu ahaado min ahli taqliidi dadka ahlu taqliidka ah ee muqalidiinta ah inuu ka mid ahaado ayaa shardi ah oo fa yuqalida marka uu taqliidiyo oo uu iska raaco almufti qofkii fatwoonaya inuu ku raaco fi lfutya fatwadii inuu ku raaco walaysa lilcaalimi an yuqalida inuu taqliidiyo qof kale waqiila waxaa layidhi yuqalidu wuu taqliidinayaa oo qof kale ayuu iska raaci karaa mualif markuu ka hadlay shuruudii muftiga ayuu halkan wuxuu ku tilmaamaya shuruudii mustaftii qofkii fatwada dalbaya almustaftii waa ismi faacil oo min istaftaa ka yimid istaftaa yastaftii istiftaa'an fahuwa mustaftin marka istaftaa waxa wey fatwadii dalbay qofkii marka fatwada dalbiga waxa lagu magacaaba almustafti qofkii fatwo dalbaha ahaa ama fatwadii doonaya ee saa'ilka ahaa ee ninkan caalimka ah fatwada weydiinaya su-aasha weydiinaya ayaa mustafti la yidhahda muftiguna waa kii u fatwoonaya haddaba qofka mustaftiga ah ee xukum sharci ah qofkii su'aalaya shuruud buu leeyahay shuruuddaasi waxaa ka mid ah in uu min ahli الtaqliid inuu qofkan horta muqalid yahay haddaba qofka mustaftiga ah waa inuu yahay qof horta muqalid ah bimacnaa qof ijtihaad gaadhin ma aha waa qof caami ah waa shardi oo hadduu yahay qof caalim ah oo darajul ijtihaad gaadhay dee mustafti ma noqon karo oo caalim kale fatwo ma weydiin karo in asagaaba caalim ahe waxaa loo bahay in asagoo ijtihaado waxaa kaloo soo gelaya yani mustaftigii oo muqalid noqonaya qofkii wax bartay cilmi waxuu ka bartay shareecada laakiin weli muusan gaadhin darajat اlijtihaad darajat ijtihaadda darajo sahlan ma ah oo si dhagaala lagu gaari kara ma ah waxay u baahantay waqti dheer iyo juhdi badan ayay u baahantay marka qofkani waxbuu bartay culum sharecada wuxuu ka bartay fiqigi waxuu ka akhristay tafsiirka waxuu ka akhristay xadiidka waxuu ka akhristay lugadii wuu garanayaa laakiin darajat alijtihaad weli muusan gaarin marka kaa laftirkiisu waa muqallid caalimkii muftiga ahaa ee daraja ijtihaad gaadhay fatwadii wuu weydiin karaa marka ayada ah wuxuu ku fayuqallid almufti fi lfatwa yani qofkii muftiga ahaa ayuu fatwadii ku raacaya bimacnaa ninkan muftiga ah ayuu qowlkiisa qaadanaya bilaa xuja isagoo wax xujo ah aan ku xidhin ila ninkan muftiga ah waxa weye qowlkiisan uu u fatwoonaya waxan inuu xalaal yahay ama inuu xaaraam yahay dee kolley ra'yigiisii ma aha mujarad ra'yiguna ma aha adiladii sharciga ahayd ayuu ictimaadaya marka markuu dhaho waxan waa xalaal waa inuu qowlkiisa qaataa waxan waa xaaraam waa inuu qowlkiisa qaataa inuu dhahaniyow de ra'yigaaga ma yeelaya ma ah waa in uu taqliidiya qowlka qofka caalimka ee fatwada uu wetiye maxaa yeel asagii ma ijtihaadi karo ma awoodi karo inuu ijtihaad sameeyo marka ninka muftiga ah ee waxa weye u fatwooda waa inuu qowlkiisa qaata waa sida qofka xanuunsan ee u imaanaya dhakhtarka ee isla markaa xanuunkiisii kala tashanaya weydiinaya halkaas ay anuunaysa halkaas ay xanuunaysa dabeetana qofkii dabiibka ahaa qofkii baaritaan ku samaynaya dabeetana wuxuu leeyahay xanuunkaaga waa caynkaas iyo caynkaas waxa ku haya dawadaana waad qaadanaysaa muddadaas dawaka qofka xanuunsato inuu qofka dhakhtarka dabiibka ah uu qaato ma aha taladiisa si uu caafimaad u helo muftiguna waa saasoo kale qofka mustaftiga markuu su-aal weydiiyo waa inuu fatwadiisii qaata uu ka camalfalaa waaya bale kan mustaftiga ah ayaaba ka sii mudan diinkiisii iyo aakhiradiisii kaasi waa caafimaadkiisi caafimaadka qofka inuu isdaweeyana dee ma ah. waajib maaha wuu iskaga tegi karaa dawadii oo isagoo xanuunsan buu iska samri karaa xanuunka ilahay dartii buu iskaga samri laakiin dee diinkaagii xalaashii inaad kala ogaato dee waa shay lagama huraan waaya intaa markuu tilmaamay qofkii mustaftiga ahaa inuu fatwada muftiga uu ku shaqeeyo oo qaato ayaa wuxuu noo tilmaamay qofka caalimka ah asagu taqliid ma samayn karo oo caalim kale qowlkiisa ma qaadan karo bilaa daliil ninka caalimka wuxuu u fatwoodo iskama qaadan karo ila asagii baaba caalim ah soo maaha caalim caalim ma taqliidinayo mujtahid mujtahid ma taqliidiyo maxaa yeele qofka laftiisa uu ijtihaadaya sad u ijtihaadayo iskuma ijtihaadaya marka adigu ijtihaad samee likulli mujtahidin nasiib marka waxa weeye ku soco wixii adi kuu soo baxaa ku soco hadduu sawaab yahay hadduu khada yahayba dee waynoo imaan doontaa hadduu sawaab yahayna dee laba ajir baad leedahay hadduu khada yahayna dee dembigii waa laga dhaafaya oo waxa weye bale hal ajir baa lagu qorayaaba laakiin inaad taqliidisa caalim kale ma aha laakiin laba xaaladood ayaa laga soo reebay masaladan haddii ninkii caalimka mujtahidka masalada ku ijtihaado dabeetana wax xukun usoo bixi waayo xukumkii ku soo bixi waayo masaladii wuu fahmi waayo way ku adkaatay masaladii nin kaleo caalima waxaa jira masaladan ku ijtihaaday marka ninka caalimka hadduu markaa ra'yigiisa qaato fii hadi masala faqad culamada qaar baa yidhi way bannaan tahay lidaruurati u bannaantahay lidaruurati ayay bannaantahay sidoo kale haddii wakhtiga ku ciirsamo wakhtigiiba ku ciirsamo wakhti uu ku ijtihaada ma haysto masaladuna waa deg deg hadduu u baahan yahay marka ayada ah hadduu arko caalim kale qowlkiisa oo masalada ka hadlay qowlkiisa wuu qaadan karaa ayay culimmadii usuuliyiinta barhkood dhaheen qowlkaasina waa qowl wajiha qowl kale wuxuu leeyahay meesha ku jira oo qowlka mualifku tilmaamay ka soo horjeeda qofka mujtahidka ah taqliid wuu samayn karaa taqliidku u bannaan yahay oo asagoo mujtahid haddana qof kale wuu taqliidin karaa laakiin qowlkani daliilkiisu ma xoog badno ma xoog badno labada qowlna waxay isku hayaan qof aan weli ijtihaadkii samaynin ayaa isku hayaan qof aan weli ijtihaadkii samaynin taqliid ma samayn karaa asagoo mujtahida weli ma ijtihaadin intuusan masalada xukunkeedii garanin oo usan baarin caalim kale qowlkiisa ma taqliidin karaa qowlka saxiixa waa ma taqliidin karo waa inuu ijtihaada qowlkan kale ee daciifkana wuxuu leeyahay way u bannaan tahay inuu caalim kale qowlkiisii qaato laakiin sida raajixa ma bannaano inuu taqliidiyo oo qof kale caalim ah qowlkiisa u qaato intaa markii aan ogaanay qofka muftiga ah shuruuddiisii iyo qofkii mustaftiga ah shuruuddiisii qofka mustaftiga sidiisaba waxaa looga baahan yahay markii uu fatwo weydiinayo fatwadaas inuu xukumkaa inuu ogaaduhu ku rabo isla markaas xukumkaasi wax u baahan yahay uu yahay oo maxaa la diidan yahay in mas'ale aan loo baahnayn oo ukhluudaadka lagu tilmaa maalan ninkan caalimka ku xujaynayaaba inuu weydiiyo caalimkan raba inuu xujeeyo taasi waa xaaraan taasi ma bannaano sababto ah waxaa ka dhalanaysa dee iidaanuu ka dhalanaya dhib baa ka dhalanaya midda kale adiga kama faa'idaysa dar ilahina waxaan uma weydiinaysa xujay kaa tahay de diinta xujo ma aha masaa'ishan sharciga ciyaar ma aha sidoo kale lama rabo qofkan mustaftiga ah ama ma bannaano inuu tatabuc ruha sameeyo tatabuc ruhas waa maxay ruhas inuu raaraaco oo maalan sheekh baa masale weydiiyey sheekh baa yidhi masaladan waa xaaraan dabeetna sheekh kale weydiiyey kulli waa xaaraan nin oo culamadu waxay nagu adkaynayan bal sheekh kale aan weydiinay nin oo sheekh hele ma jiraan ninkaas caalim ha sheekhow bal masalada ka warran wuxuu raba inu sheekan dambe u dhaho way bannaanta niba masalada kulle culamadu isu khilaafsan yihiin lakiin ahlu waxay la tahay inay masaladaasi bannaan tahay ha khayr allah ku sii waad mahadsanta sheekh khayr allah ku sii tatabicu rukhas rukhasuu raadinaya qof u badnayu raadinaya maalan islaantiisa uu saddex ku furay sheekhuu weydiiyey wuxuu yidhi islaanta way kaa furan tahay kumana noqon kartid xataa tankixa zawjan hayrak sheekh kale u tagay siduu kale ku yidhi sheekh kale u raadin bal sheekh uun u fatwooda inaysan ka furayn markii dambe sheekh way heli sheekhow bal islaantii saddex baan ku furay bal iga warran masladaas anoo cadhaysana waxaa weya hal dalqaad bay noqonaysaa soo cesho ama aduu fatuu raadinaya dee u bannaysan qiil buu raadinaya soo maarti tatabuc rukhas waxay culamada dhaheen man tatabaca rukhas tazandaq qofkii rukhasa raacaa zindiiq buu noqon zindiiq waa maxay dee iimaankii baa ka tegayaba marka dambe munaafiq buu isku bedelay yani diintiisii baa yani baaba'aysa oo waxa weeye qofkani aslanba waxaanuu ku dhaqmay diin ka dhiganayo waa zallaat ulculamaa culammada gafkoodii sheekhana waxaa ku gafay uu soo qaadan diin ka dhigan sheekhana wax ku gafay culammadii kale khilaafay qowl shaad diin ka dhigan qowl kaloo shaad diin ka dhigan qowl kaloo shaad ah gebigiisiba wuxuu noqday shuduud iyo masaa'il dale waa ghariib ah marka qofka qolkaasi waxa weeye halis ku jiraa runtii halis ku jiraa saa iska ilaahay aan raacdo haddii aad sheekh caalima fatwo weydiinayso ha ahaato fatwadaas ilaahay inaad masalada ka faa'iidaysato ood qofkaa cilmigiisa ka faa'iidaysato ku dhaqanto ha sidoo kale qofka aad fatwada weydiinayso ha ahaado qof diinkiisii iyo cilmigiisii aad ku kalsoon tahay oo aad og tahay qofkani inuu u suubado fatwadu u suubado oo dhinac dee cilmiga soo bartay oo culimmadu ay taskiyeeyeen uu yahay fatwaha weydiin qof kastoo wadaada maanta waxaa dhacda nin kasta oo wadaad ah oo khamiis qaba ama xoogaa garale ah dadka caamadu waxay moodaya inuu culimo yahay sheekhow ma horta weydiin mahaya xataa inuu kale xusan mahaya inuu cilmi leeyin kale waaweyn culamada waaweyn de imaam shaafici ka cabsadeen ataa qaarkood ka istaageen aimmadii waaweynaa ayay weydiin bal sheekhu masalada ka warran ninka wadaadka hadduusan ilahay ka cabsanayn waxaa laga yaba inuu fatwadii ku degdego marka waa halis wey wuxuu yidhi wamin shari lmustafti qofkii fatwada dalbaya shuruudiisi waxaa ka mid a ah an yakuuna inuu ahaado min ahli taqliidi ahlu taqliid inuu ka mid ahaado qof muqalida inuu yahay caami ah oon mujtahid ahayn oo fayuqalida markaa uu raaco almufti muftigii ku raaco filfutya futyadii ku raaco oo qowlkiisa uu qaato bilaa xuja walaysa lilcaalimi caalimkii uma bannaano an yuqalid inuu taqliidiyo caalim kale oo mujtahid ah waqiila waxaa la yidhi yuqalidu wuu taqliidinayaa haddaba taqliidku muxuu yahay taqliidku muxuu yahay wuxuu ku yidhi wataqliidu taqliidkii qabuulu qowli اlqaa'ili qofkii hadalka yidhi hadalkiisa oo la qaato bilaa xujatin xujo qofkii hadal yidhi ama xugum sheegay in xukunkiisa la qaato daliil la'aan adoon daliilkiisa eegin ama wuxuu cuskaday eegin inaad qowlkiisa qaadato ayaa taqliid noqonaya facala haada qowlkan haddaan cuskanno qabuulu qowli nabiyi sal allahu alayh wasalam qowlka nabig alayh slam oo la aqbalo laa yusama taqliidan taqliid lagu magacaabi maayo wa minhum culamadii waxaa ka ola tidhi baa ka mid ah taqliidu taqliidkii qabuulu qowlilqaa'ili qofkii hadal yidhi qowlkiisa oo la aqbalo weeye wa anta adigoo laa tadri aan garanayn min ayna qaalahu halka uu ka yidhi macnaha halkuu ka keenay adoon garanayn qowlkiisa inaad iska qaadato ayaa taqliid noqonaya fain qulna haddaan dhahno haddaba ina nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu kaana yaquulu bilqiyaas qiyaas buu dhihi jiro macnaha qiyaas buu wax ku xukumi jiray mararka qaar fayajuusu waxaa bannaan an yusama in lagu magacaabo qabuulu qowlihi qowlka nebiga calayhi wasalam oo la aqbalo taqliidan taqliid lagu magacaabo ayaa markaas ayadaa bannaan taqliidka waa kan mualifku nagu tacriifiyey taqliidku asal ahaan wuxuu ka yimaaday min alqilaada kelimada qilaada ayuu ka yimaaday waxa weeye waa kuushii ama wixii luqunta lagu xidhanayay ayaa qilaada la yidhahdaa marka taqliidka waxaa weeye wadcu ashay fi lcunuq muxiiطan bihi inaad luqunta gashato wax luquntii hareeraynaya ayaa waxay leedahay taqliid maala haddaad luqunta eh, ku xidhato kuul ama eh, eh, waxaanay dumarku xidhaan ee dahabka siliskii iyo wix la midka ah kaasa waxa lahaha taqliid waxaa kaloo taqliidka lagu itlaaqaa luq ahaan tafwiid اlamri ila shakhs qofki in arrin loo dhiibto haddii maala qalladtu fulanan amri qalladtu amri ila fulan yani arrinkayga waxaan u dhiibay hebel oon taladeeda u dhiibto waan u tala saarta arrintii inu hawsha ay soo qabto kaanat lafsi taqliid ba la yidhahdaa isilaaxan laakiin mualifku wuxuu noogu tacriifiyey laba tacriif tacriifka hore wuxuu yidhi qabuulu qowli اlqaa'ili bilaa xuja qof hadal yidhi hadalkiisa inaad qaadato adigoon garanaynin xujada uu hadalkaasi u cuskaday bimacnaa qofkani masaluu kuu sheegay xugum buu kuu sheegay xugumka uu kuu sheegay halka uu u cuskaday ma ogid xujadiisu waxay tahay garan maysid hadalkiisiibaa duubduub ku qaadatay sidaasaad ku aqbashay kaasi waa taqliid maxaa yeele qofkan hadalkiisa iska qaadatay adoon garanaynin meeluu ka keenay meeluu cuskaday ma garanaysa kaasa waxaa la taqliid wax fatwada markuu ku fatwoonaya daliilu kuu sheegana ma jirto inta badan fataawada waad aragteenoo adilada lamaba sheegaba xataa culimmada usuuliyinta markay ka hadlayaan masaladan waxay dhahaan in ninka muftiga ah uu fatwada markii uu sheegayo daliilka u raaciyo mararka qaarkood waaba laga fiican yahayba waaba laga fiican yahay maxaa yeelay waxaa laga yaabaya in adilada hadduu sheego qofkii caamiga uu ku wareero daliilkii ila ma fahmi wejidalaaladan iyo istidlaalkan iyo caam iyo khaas iyo mulaq iyo muqayad iyo eh, maslaxa mursala iyo inuu fahmin baa laga yaba ku wareero saa darteed u soo koob qofkan xukumkii oo koobanun sii khilaafna ha u sheegin waxaad marka qolkaasay ku tageenba marka hadduu qofkii muftiga ahaa uu qaabka kugu fatwoodo oo oo mujarada ku siiyo bilaa daliil ah oo adna aad ku qaadato wuxuu ku waa xalaal waxaas waa xaaraan waxaas ma xaaraan baa ah, sheekh haa bas marka waa taqliidisayoo qowlkiisiibaad bele xujo ku aqbashay haddaba tacriifka haddaan qaadanno qowlka nebiga sala allahu calayhi wasalam haddii aan qaadano wuxuu nabig alai slam yidhi waxaasi waa xalaal ama waxaasi waa xaaraan ma taqliid buu noqonayaa wuxuu idhi qowlkan nabiga alaih sala slam haddaan tacriifkan cuskanno taqliid buu noqonayaa waayo de qowlkiisii baan qaadanay inagoo ahee aan wax xujo ah nabig ala slam aan weydiinin laakiin hadalkan ishkaal baa ku jira ishkaal baa ku jiroo nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisu laftirkiisaba xujaa ah, soo maha qowlka nabiga alayh slam laftiisa ayaaba hee xujo ah oo waxaa weeye ilahay baa yidhi waman yanduq can ilhawa in huwa ila waxyun yuuxa lakin wana imaan doonta mualifku inuu dib ka tilmaami doono nabiga alayh slat salaam in eh, mar qaarkood eh, ijtihaadkii uu bannaanyay inuu ijtihaado masalada isag waxay kusoo degin inuu ku ijtihaado taasina waa sax weeyaan nabig alay slam uu ijtihaadi jiray mar qaarkood iyadoo wax waxay kusoo degin haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlkii sidiisaasuu xujo ku yahay walidaalika mualifku eh, abulmacaali aljuwayni kitaabkiisa alburhaani kan ka weynay usuulu fiqi ah wuxuu yidhi وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل بلا حجة ومن سلك هذا المسلك منع أن يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا فإنه حجة في نفسه بل فيرسو وحوري علماء قار كمدة أيها كنت تقول تقليد كله يهي إن قولك وقفيجين قاضته حجة الآن تعريف كان هذا نوو شيء تقليدك أيو كتابك سبرهان نكو شيء لكن محوري ومن سلك هذا المسلك قفتي مسلكا قاضتي manaa jidkan maray oo saa u tacriifiyey taqliidka wuxuu diiday buu idhi in qowlka nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam oo la aqbalo lagu magacaabo taqliid in lagu magacaabo diiday buuri asagoo leh التقليد قبول قول القائل بلا حجة haddana wuxuu ku leeyahay nabi عليه السلام qowlkiisoo la qaato ma aha تaqliid culamada sidan tidhi haddana nabi عليه السلام qowlkiisa kuma magacaabi mahayaan تقliid waayo faإnahu xujaة fii nafsihi maxaa yeelay qowlka nabi عليه السلام sidiisuu xujo ku yahayba laftirkiisaaba xuj ahba maxaaba la dhihibaa bilaa xuja asagii waa ujehe qowlka nabg ala sl asga ba xuj ah wama aataakum الrasuulu fakhuduuh wama nahaakum canhu fantahu ilahay baa qowlkiisa xuj ka dhigay wuxuu nabg ala sl idin yimaado ilahay qaati fakhuduuh qaati wuxuu idinka reebana ka reebtooda waaya qowlkaasaana sax ah laakiin culammada ku magacawday qowlka nabig alay slam in la qaato taqliid ku magacawday waa iska majaaz waa iska majaaz waa iskaga tawasuceen mooyaane laakiin xaqiiq ahaan qowlka nabig alay slam lo qaato ma aha taqliid ma ahe xujadii laftarkeedii baad raacday walidalik ba culamada soo deliishanayaan qowlka nabig alayh salam oo axkaamtii soo deliishanayaan wuxuu yidhi wa minhum man qaala qolo kalena waxay dhaheen markii taqliidka tacriifanayeen altaqliidu qabuulu qowli alqaa'ili wa anta laa tadri min ayna qaala waa inaad aqbasha qowlka qaa'ilku uu yidhi adigoon garanaynin halka uu ka keenay qowlkan yacni waxa weeye waa tacriifka labaad ee taqliidka oo culimmada barbaa waxay ku tacriifiyeen taqliidku inuu yahay qowlkii qaa'ilka qofkii hadal yidhi hadalkiisa inaad aqbasho adiga oon garanaynin halka uu ka keenay iyo ma'hadkiisa adoon garanaynin marka tacriifkani wuxuu saarayaa haddii qowlkiisa aad aqbasho qofkii mujtahidka ahaa adoo garanaya masderka uu masaladan ka keenay meeshuu ka keenay maalan daliilkiibuu kuu sheegay xukun buu kuu sheegay daliil buu kuu sheegay wuxuu yidhi maalan ribadu waa xaaraan maala masalada waxaad weydiisay bunuugta faa'iidada laga qaato maalan dulsaarka de xoole intaa markaad bangi u dhiibatay uu ku hayo faa'iidadan dulsaarka ay bixiyaan bunuugta ribowiga ah ayuu ayaad weydiisay maalan oo sheekh waad weydiisay caalim ah dabeetana wuxuu ku yidhi waa xaaraan waa ribo waxaana daliila ah qowlka ilahi u yihi ya ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcaafa mudaacafa ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum muminiin adiladiib u sheegay haddaba qowlkaas markaad qaadato ma aha taqliid mar haddii qowlkiina aad ogaatay daliilkiisa inaad garanaysa meesha laga keenay aad garanayso ma ahadkiisa marka wuu ku cadyahay marka taqliid ma aha laakiin haddii aad xukunkiis ka qaadato adoon ma ahadkiisa garanayn marka waa taqliid caalimka hadduu daliilki intuu kuu sheego xukun markuu sheego daliilkiina kuu raaciyo ood fahamtay daliilkii meesha uu ka yimaaday xukunkana aad fahamsan tahay dee markaasi ma noqonayo taqliid ma noqonayo waad garanaysa halkuu ka keenaya wuxuu idhi haddaba haddii aan dhahno nabiga calayhi salaat wasalaam qiyaaska uu isticmaali jiray qiyaas waxoga jeeda halkan mualifka ijtihaadka qiyaaskii ma aha aan garanayna caadiga ma aha qiyaaskuu isticmaali jiray wuxuu ka wadaa ijtihaadkii macnaha mar qaarkood ijtihaadku nabig alay slam samayn jiray haddaan dhahno waxaa bannaan bu hi fayajuuzu an yusama qabuulu qowlihi taqliidan qowlkiisa oo la aqbalo in lagu magacaabo taqliid ayaa bannaan markaas waa tacriifka labaad haddaan qaadano wey horta masaladan nabi calayhi salaatu wasalaam inuu ijtihaadi jiray inuusan ijtihaadi jirin waa masale khilaafi usuuliyiintu isu khilaafeen waxaa loo kala qaadayaa arrimaha adduunyada iyo arrimaha sharciga arrimaha adduunyada inuu ku ijtihaadi jiray nabi alay slam morani kaba taagno fii umuuri dunya wixii addunyada ku saabsan uu ku ijtihaadi jiray nabi alay sala slam waxaa ka mid ah inuu yaanu tusanaya nabi alay slam inuu ku ijtihaadi jiray arrimaha adduunyada nabi wuxuu soo maray qolo ansaar ah ree ansaar ah oo beerley ah oo bacriminaysa geetimireedka ubixii geedka labka ah ayay soo qaadayaan kii dhadig ah ayay saarayaan iyagoo bacrimin talqiix bay waxa talqiix loo yaqaano weeyaan si markaa geedkaas geedtibeeleedka dhadiga ah oo midhihii si fiican soo saaro dabeetana nebigu wuxuu alay slam maxaad waxaan ka samaynaysaan waxay dhahay ya rasuul baa ku hagaagayo si fiican marka u soo baxaya markaasaa nebigu wuxu alay slam laa iska daayi wili waxba ah wuxuu ilaahay qoray kolley waad helaysaane eh. geedka ka soo bixi eh waxbaha bacriminna iska daaya asxaabtii nabiga ala slam qowlkiisi markay maqleen dee qowlka nabig ala slam aad bu weynan jireen taladiiso dhan bay qaadan jireen halkay ba ku joojiyeen war nabiga saas yidhi naga hodaaya bacriminta sanadkii geedihii lama bacrimin maxaa dhacday timirtii waxaa soo baxay iyadoo shiisan iyadoo xumaatay oo dhadhay oo wax nafla aan ahayn ayay soo baxday oo xumaatay timir fiican ma soo baxeen asxaabtii nabiga alayh salam ba u sheegeen waxay dhn ya rasuulallah taladaadii baan qaadanoo dee waxaa ka dhalatay in sanadkan beerihii ay xumaadeen oo yani mara fiican ay soo bixi waayeen markaasaa nabig wuxu yh ala anta aclaw biumuuri dunyaakum war anugu waan iska dadaalay one arrimaha adduunyadiin ninka iga yaqaanee hawdiin iska hotu yidhi marka meesha waxaa ka muuqata inaysan waxyi ahayn oo nabig alai slam hee ku ijtihaaday taasi waa wixii ku saabsan arrimaha adduunyada laakiin arrimaha harciga axkaamta harciga nabig alai slam ku ijtihaaji jiray khilaaf adag ba ka tagan oo usuuliyiinta isu khilaafsan yihin qolale nabiga alai slam muusan ijtihaadi jirin maxaa yeelay ilahi wuxuu yidhi wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ila waxyun yuuxaa wax kasta nabig ala slam waa loo waxyoonaya laakiin culimmada usuuliyiinta ee muxaqiqiinta waxay ku tageen in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ijtihaadi jiray marmarka qaar masaaisha qaar inuu ku ijtihaadi jiray taasaana saxa ah. nabig alai slam wuu ijtihaadi jiray masaaisha qaar waxaana daliil u ah arrinkaas masaladii dadkii laga soo qafaashay gaaladii maalintii beder gaaladii asxaabtu soo qabteen asraga ahaa nabig ala slam asxaabtii uu kala tashaday wuxuu hi war niman yahow bal ka tala bixiya dabeetana asxaabtii way isu khilaafeen cumar wuxuu hi ya rasuulallah dhegta dhiigga u dar nimanka waa nimankii mujrimiinta ahaa ee akaabir mujrimiihaa nimankan aan kaga takhallusno abubakr wuxu hi ya rasuul allah aan madax furasho ka qaadan waxay waa qoraysh waxaa laga yaaba inay soo islaamaan ilahay diinta ku anfaco waxba yaynaan nimankan laynayne eh. ee madax furashaan ka qaadan maanta xoolaan u baahannaha ra'yigii abubakr buu nabig alay slam qaatay dabeetna ayad qraan soo degtay oo nabig alay slam canaanay soo ma ilahi muxuu idhi ma kana an yakuuna lahu asra xata yudkhina fi alard turiiduuna carad adunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim yani macnaha maxaad oga qaadanaysaa xoolo waxa wey nabi alay slam markuu jihaad galo uma haboono ilaa uu dee dadkaa ka soo jeeda cadowgiisi uu jilciyo oo ka adkaado inuu madax furasho waxa qaato uma haboono ala kuli xaal ayaadkaasa lagu canaantay masail badan buu nabig ala slam ku ijtihaaday oo dee waxyigu soo degay oo ama lagu iqraariyey ama waxyi maarata u saxay nabig ala sla slam lakin nabig ala slam mar kasta ijtihaadkiisu lamid maa ijtihaadkeen oo kaleo isagoo ijtihaadkiisi waxyigii baa toosinaya o tasdiidinaya oo ijtihaadkiisu khad ama noqonayo xataa haddii uu khaldamo nabig ala slam ijtihaadkiisa uu sawaabkiisa iyo ilah u jeclaa si kaduwan uu sameeyo ilahay baa saxayo waxa leeyahay sidaasa sidaasa saxaya haddaba waxaa sawaab ah masalada markaan soo khulaasayno nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuu ijtihaadi jiray laakiin ijtihaadkiisaas uu ijtihaadi jiray xataa haddii aan qaadan lagu tilmaami mahayo maxay taqliid taqliid ma aha nabig alai slam qowlkiisa qaadan marnaba taqliid ma ama ha ahaado can ijtihaad ama can waxaa weye can waxyin ha ahaado wuxuu wtaqliidu taqliidkii qabuulu qowlilqaa'ili qofkii hadalka yidhi qowlkiisa oo la aqbalo weeye bilaa xujatin xuja la'aan iyadoo xujadiisa aan la garanayn facalaa haada kan asaga haddaan cuskanno qabuulu qowli nebiyi sala allahu calayh wasalam qowlka nebiga calayi slam oo la aqbalo laa yusama taqliidan taqliid laguma magacaabo wa minhum culammadii waxaa ka mid a man qaala qola tidhi altaqliidu taqliidkii qabuulu qowlilqaa'ili qowlka uu qof yidhi oo la aqbalo weeye wa anta adigoo laa tadri aan garanayn min ayna qaaluu halka uu ka keenay ama uu ka yidhi hadalkan fain qulna haddaba haddii aan dhahno ina nebiya sal allahu calayhi wasalam nebigu kaana yaquulu bilqiyaas qiyaas buu odhan jiray macnaha ijtihaad ayuu samayn jiray qiyaas halka laguma jeeda qiyaaskii istilaaxi haye ijtihaad baa looga jeedaaye fayajuuzu waxaa bannaan kolka ayada ah an yusama in lagu magacaabo qabuulu qowlihi qowlkiisa oo la aqbalo taqliida taqliid in lagu magacaabo wa ama alijtihaadu ijtihaadkii miya fa huwa badlulwusci awood oo lagu bixiyo weeye badlulwusci awooddu in lagu bixiyo weeye fii buluuqi lqaradi ujeedkii gaaritaankiisa falmujtahidu haddaba qofkii mujtahidka ahaa in kaana hadduu kaamil alaalati aaladiisu miday dhammaystiran tahay filijtihaadi ijtihaadkii fain ijtahada kolka hadduu ku ijtihaado fi lfuruuci furuucdii oo fa asaaba uu asiibo falahu ajrayn laba ajr ayuu yeelanayaa wain ijtahada hadduu ijtihaado oo akhda'a uu gafo falahu ajrun hal ajiroo qura ayuunbuu yeelanayaa minhu culamadii waxaa ka mid ah man qaala qola tidhi kullu mujtahidin mid kastoo ijtihaaday fi lfuruuci furuucda dhexdeeda musiibun waa mid sawaabkii asiibaya oo markaa xaqii eh, ama sida masaladu ahayd asiibaya xukunkeedii walaa ma bannaano an yuqaala in loo dhaho kulla mujtahidin mid kasta oo ijtihaadaya fi lusuuli usuushii alkalaamiyati ee kalaamka loo nisbeeyey waxaa laga wadaa masaa'ishii caqiidada eh musiibun mid asiibay yani lama dhihi karo lianna dalika waayo arrinkaasi yu'addii wuxuu keenayaa ilaa taswiibi ahli dalaalati dadkii baadida u saaxiibka ahaa in lagu sawaab xukmiyo oo min anasaara kiristankii ah walmajuusi dabcaabudkii walkufaari iyo gaaladii walmulxidiina iyo kuwii mulxidiinta ahaa wadaliilu man qaala qofkii yidhi daliilkiisu laysa kullu mujtahidin mid kastoo ijtihaaday filfuruuci furuucdii musiiban mid sawaabtii asibe ma aha daliilkiisu waxaa weeye qowluhu sal اllahu calayh wasalam xadiidkii nebigu uu yidhi man ijtahada qofkii ijtihaado fa asaba markaa asiibaa sawaabkii falahu ajraani laba ajr ayuu yeelanayaa waman ijtahada qofkii ijtihaado waahdaa gafaana falahu ajrun waaxid hal ajir ayuunbuu yeelanayaa wejudaliili wejhu dalaaladu waxa weeye xadiidkan waxaan ka qaadanayna xukunkan meeshaan ka qaadanayna waxa weeye ana nebiya nabiga sala اllahu calayh wasalam khaa'a wuxuu gaf ku xukmiyey aa wuxuu gef ku xukmiyey almujtahida qofkii mujtahidka ahaa taaratan mar wasawabahu ku sawaab xukmiyey ukhra mar kale wallahu subxaanahu aclam halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa ijtihaadkii markuu ka soo hadlay mualifku taqliidkii iyo shuruuddii mujtahidka iyo in qofka shuruuddii mujtahidka laga helay ay waajib ku tahay inuu ijtihaado ayuu halkan ku tacriifinayaa ijtihaadkii wuxuu yahay iyo axkaam ku tacaluqda qofkii markuu ijtihaado waxa ka dhalanaya dab wuxuu idhi ijtihaadku waxa weeye badl اlwasci fii buluuqi اlqarad yani qofkii inuu ku bixiyo awood inuu ujeedka gaaro ijtihaadku horta waa dadaal ijtihaadku waa dadaal laakiin halkan wuxuu mualif ku tacriifinayaa yani tacriif caam ah tacriif isilaaxu ujeeda lakin tacriifkiisu wuxuu noqday mualifku tacriif caam ah oo macnihii luawiga u dhow ilan dadaalku waxa wey qofku inuu ku bixiyo awooddiisa intuu kari karo inuu hadafkan uu rabo inuu gaaro wey maalan haddaad rabto inaad inaad eh, waxa weeye eh, cilmi barato de awood baad ku bixinaysaa cilmigaa barashadiisii iyo fahamkiisii awood baad ku bixinaysaa haddaad rabto inaad guri dhisto dee awood baad ku bixinaysaa qalabkii iyo adawaadkii iyo waxa wey hawshii eh, dhismaha de awood baad ku bixinaysa hakada wax kastood qabanaysa inaad awood ku bixiso si aad ujeedkii aad rabtay marka u gaadho kaasa waxa laydhaha ijtihaad haddaba tacriifkani ma aha tacriifkii isilaaxiga ahaa ee looga hadlayay ijtihaadkii mujtahidka looga hadlaya ma ahe waxa wey waa ijtihaadkii bimacnaahu alcaam macnihiisii guud ee luqawiga ah weya saas u dhow yahay saa ogeed usuuliyiintu tacriifkan ka yar duwan bay ku tacriifiyaan gaar ahaan kitaabkan jamc jawaamic uu iska leeyahay ibnu subki wuxuu ku tacriifiyey badlulfaqiih wascahu libuluuqi اlqarad saas ku tacriifiyay badlulfaqiih aqiihii inuu bixiyo wuscahu awooddiisii inuu bixiyo libuluuq اlgharad yani haradkii inuu gaaro haradkan halka waxa loga jeedaa xukumkii sharciga ahaa garashadiisi macrifat اlxukmi sharciga loga jeeda yani mar haddii faqih la yidhi waxa naga baxay dadka kale ijtihaadkoodii ninkii faqiiha ah inuu dadaal ku bixiyo awood uu ku bixiyo inuu haradkii gaaro haradkan waxa loga jeeda xukumkii sharciga ah inuu fahmo oo u markaa soo saaro oo caddeeyo haddaba tacriifkii ijtihaadka waa kaas haddaba ijtihaadku waa camaliye waa shaqo hawl weeye waa tacab weeye oo qofkan faqiiha uu bixinaya si xukunkii sharciga u gaaro masale marka la weydiiyo masaladii wuu baaraya maskaxdii wuu toojinaya nusuustii buu eegaya aayaadkii iyo axaadiistii masalada ijmac ku soo arooray mase ijmac male adiladii kale ku soo arooray maxay yihiin adiladii kale ee mukhtalaf fiihiga ah qiyaas haddii la qiyaaskaasi muxuu yahay wajuciladii tanqiix ilmanaar masaladii waxa weeyaan juhdi buu ku bixinaya si markaa uu xukumkii sharciga u gaaro haddaba ijtihaadkii waa kaas qofka faqiiha ah axkaamta sharciga bilaash ugama hadlo markuu ka hadlayo wuxuu adeegsanaya adawaadkii iyo waxaan ilaahay cilmigu baray asagoo kaashanaya qawaaciddii iyo waxo dhan ayuu xukunkii sharciga ahaa inuu gaadho ayuu markaas eh, ku dadaalaya haddaba qofka mujtahidka ah haddii uu eh, masaladii ku ijtihaado laba mid bay noqonaysaa inuu asiibo xukumkii ilaahay uu ka lahaa masalada iyo inuu xuunkaas gafo labada mid weyan inuu asiibo iyo inuu gafo labada mid weyan haddaba haddii uu eh, asiibo taasi warkeeda uu iska cadyahay oo laba ajir buu yeelanayaa ijtahada fi furuuc faasaba falow ajraan waa kan kule waa qofkii mujtahidka aaladiisa dhamaystireed aaladiisa dhamaystireed wuxuu uga jeedaa yacni jamiica aalaati ijtihaadkii baa laga helay oo bimacnaa qofkani markuu ijtihaadaya adawaadka hadda aan soo sheegnay iyo shuruuddii ijtihaadka ayaa ku dhammaystiran waa qof ahlu ah inuu masalada ku ijtihaado marka haddii uu asiibo laba ajir buu yeelanaya haddii uu gafana hal ajir ayuu yeelanaya nabig wuxuu alayh الsalatu waslam ida ijtahada alxaakim faasaba falahu ajran waida ijtahada faahطأ falahu ajrun waaxid qofkii xaakimka ah haddii uu ijtihaado oo markaa xaqii uu asiibo dee laba ajir ayuu yeelanayaa ajr اlijtihaad iyo ajr اlisaaba ajrkii ijtihaadka ku bixiyey dadaalka uu bixiyey iyo ajrkii waxa weya xaqa uu helay ama uu asiibay labada ajri ayaa u kulmay haddii uu intuu ijtihaado uu gefana hal ajir buu yeelano ajru ijtihaad ah dembigii gefitaankana loo qaban maayo waa laga dhaafaya waa laga cafinaya ilan qofkani xaq buu raadinaya xumaan ma ah yacni ilaahay ku subata ogolaayay isla markaas awooddiisa intii tabartiisa wuu bixiy waana qof ahl u ah ijtihaadkii axkaamtan uu baarayana dee waxaa weye dadkiiba u baahan dadkiiba u baahan marka hadduu gefo waxa weeye gefka loo qaban maayo ajirkii ijtihaadkana wuu helayaa waaya culamada qaar baa yidhi buuhi kullu mujtahidin fi lfuruuci musiib masaladani waa masalada loo yaqaano taswiib اlmujtahid yani qofkii mujtahidka ahaa in lagu sawaab xukmiyo ama lagu gaf xukmiyo bimacnaa qofka mujtahidka haduu maslada ku ijtihaado mar kastaba waxaan leenahay wuxuu sheego waa sax masale waxna waa sax wana waa khalad culamada badankooda waxay leeyihiin dee marna wuu asiibi karaa xaqii oo waaa leeyahay waa asiibay marna wuu gefi kara waa mukhti ilan qofkani waa bashar macsuum ah waaya laakiin culmo yar ba waxay qabtaa in kullu mujtahidin fi lfuruuci musiib masaaisha farciga ah ee aan ahayn caqiidada aan ahayn qof kastoo ku ijtihaada waa musiib xukunkaa uu ku tegey waa xukunka ilaahay qolaasaa qabta lakiin qoladaas waa laga fara badan yahay waxa weeye waa qowl uu qabo abu xaniifa loo nisbeeyey iyo shaaficiyada qaar ka mid ah wuxuu ku salaysan yahay mas'ale kale oo ah ilaahay subxaana wa tacaala mas'alada intuusan qofka mujtahidka ku ijtihaadin xugum ma ka leeyahay masaladaas mise kama oo qofka mujtahidka xukumka ku tago unbaa xukumka ilahay noqonaya marka sida saxiixa hooya ilahay mas'ale kasta xugum ma marka qofkii mujtahidka hadduu xukumka ilaahay waafaqo markaa waa musiib hadduu xukunka ilahay gafana waa mukhti oo marka hal ajir buu yeelanaya xadiidkana daliil ah lakiin qolada waxay leeyihiin sidaa meehe ilaahay subxaana wa tacaala masaladan xukum gooni ah kama leh masaladan naska uuna kuso oran aayaadka ama xadis kuso arorin xukum kama leh saa darteed qofka mujtahidka xukumka uu sheego unba xukumka ilahay noqonaya xukumkaas wuxuu doonaba ha noqdo xukumkaas uu caddeeyey ayuunba xukumka ilahay noqonaya laakiin qowlkani waa qowl laga xoog badan yahay haddaba u fiirsa qowlkani wuxuu yidhi fi lfuruuc furuuc buu ku qayday waa masaaisha arciga axkaamta harciga weyaan ee iiga ah maxaa kaa baxday usuushii caqiidadiiba kaa baxday oo caqiida iyadoo ijtihaadkeedu waxa weeye lama dhihi karo qof kastoo ku ijtihaaday waa musiib lama dhihi karo saa darteed wuxuu ku uhi laa yuqaalu kullu mujtahidin fi lusuuli alkalaamiyati musiib qof kastoo ku ijtihaaday usuushii kalaamigeeda macnaha usuusha kalaamiga waxa oga jeedaa caqiidadiiba oga jeedaa caqiidadii ayuu hee oga jeedaa bal hadda u fiirso masaladan si fiican ugu fiirso yani marka usuul kalaamiya lagu leeyahay kalaam cilmiga kalaamka loo nisbiya cilmi kalaamkana waa cilmigan mutakalimiintu ay dib ka keeneen ee caqiidada ay ku saleeyeen waaya marka masaa'ishii caqiidada ahayd ee cilmi kalaamka lagu dhisay ayuu uga jeedaa laakiin guud ahaanba caqiidada guud ahaanba caqiidada qof kastoo ku ijtihaaday musiib ma noqonaya ee musiibku waa waaxida xaq ma tacdudayo waa mid un qofkii xaqaa asiiba unbaa waxaa weeye markaas qof musiiba lagu magacaabaya ka kalena waxa wey waa mukhti culammaduna arrinkaasi isku waafaqsan yihiin buu wax khilaafa arrinkaasi kuma jiro waayo haddii aan dhahno kullu mujtahidin fi lusuuli masaaisha usuulka ah ee caqiidada ah, qof kastoo ku ijtihaaday waa musiib haddaan dhahno ka dhalanaysa dadkii ahlu dalaalka ahaa ee ku ijtihaaday caqiidadii ee marka xaqii garab inaan dhahno waa musiib nasaaradii baan dhahayna haddaba waxa wey waa waxa waa musiibiin oo xaqii bay asiibeen ayagoo in allaha aaliuhe waxaa ka dhalanaysa in dadkii dee ahludalaalada ah sida kristankii iyo mulxidiintii iyo gaaladii iyo majuusii dabcadoodka ahaa aan dhahaan dhammaantood waxa weyaan waa musiib xaqii ayay asiibeen ayagoo caqiidadii nagu khilaafay sidoo kale yani firaqdii dalaalka ahayd sida muctasiladii iyo qadariyadii iyo shiicadii iyo raafidad inaan dhahno ayagana waa waxawey waa musiibiin xaqii bay asiibeen inaan dhahno ayaa ka laasimaysa nasaaradu way ku dadaaleen caqidada laakiin way gafeen majuusta kuwan dabcaabudka ah ee waxa weeye yani dhahaya ilaahu waxa weyaan annuur wاlظulma yani koonka laba ilah buu leeyahay nuurkii iyo dulmadii labada ilah baa jira dhahaya khayrkii iyo sharka ayaguma ka soo fulaya iyo gaaladii oo idil qolo kasta caqiidadii ku ijtihaabtay haddaba kullu mujtahidin fi اlusuuli musiib ma ahee musiibku waa waaxida masaaisha farciga ah unbuu qowlkan hadda khilaafkan sheegayna ku imaanayaan lakiin masaaisha usuulka iyagu ma soo gelayaan masaaisha caqiidadii ku saabna diintu dhaneeda ku dhisnayd wayaan sa darta iyadu way ka culus tahay masaaishan kale mulxidkana wuxuu uga jeedaa mualifku halkan qofkan diimaho dhanba inkiray walaa yani islaamkii walaa yahuuddii walaa kiristankii diin oo dhan buu inkiray diimihii samaawiga oo idil ayuu inkiray mulxid baa la yidhahdaa waxaa kole mulxidka lagu magacaaba qofka ilahay wujuudkiisa inkirsan ayaa mulxid la yidhahdaa sida qodada hadda kale shuyuuciyiintu waa waxawaya mulxidiin weyaan waayahay haddaba ugu dambayntu mualifku wuxuu yidhi culummada ku tagtay laysa kullu mujtahidin fi lfuruuci musiiban qof kastoo furuucda ku ijtihaaday musiib ma xaqi ma asiibayo ee badhna wuu waxa weeye ma asiibayo waxaa ay daliishadeen daliil u ah xadiidka nebigu yuri alayhi salatu ijtahada fa asaaba falahu ajraan wman ijtahada faahda falahu ajru waaxid xadiikaasi soo deliishaday oo waxaa xadiikaasi uuna tusinayaa in qofkii mujtahidkaa marna uu xaqii asiibay marna uu gafaya maxaa nabg alay slam mujtahidkii laba u qaybiyey mujtahid xaqii asiibay oo laba ajribu u xukumay iyo mujtahid gafay oo marka hal ajri ayuu siiyey waa halkan ku leey mualifku wjdalaalu waa wejdariig yani wejdalaalu waxa weeyaan ana nabiya sal slam khata almujtahid nabig alay slam wuxuu marku gaf xukmiyey qofkii mujtahidka ahaa oo wuxuu ihi waman ijtahada waahdaca buu taaratan mar wasawabhu ukhra mar kalena sawaab ku xukmiyo markuu yidhi man ijtahada faasaaba falahu ajraan qofkii ijtihaado o asiiba laba ajr ayuu leeyahay fi saxiixayn ku sugan weeyaan laakiin lafdigan mu'alif ku sheegay oo man ijtahada ah lafdiga kuma soo man ijtahada lafdiga kuma soo aroorin faasaaba falahu ajraan lafdigu ku soo waxa weeye ijtahada alxaakim ida ijtahada alxaakim faasaaba falahu ajraan weeyaan ama ijtihaad ijtihaadkfahuwa ijtihaadku waxa wey badlu wusci in awood lagu bixiyo fii buluuq lharadi ujeedkii gaaritaankiisa falmujtahidu qofkii mujtahidka ah in kaana hadduu yahay kaamil aalati aaladiisu mid u dhammaystiran tahay fi lijtihaadi ijtihaadka fi ijtihaada markaa haddii uu ku ijtihaado fi lfuruuci masaa'ishii farciga ahayd ee fiqi ahayd fa asaaba kolka uu asiibo falahu ajraan laba ajir ayuu leeyahay wain ijtihada haddii uu ijtihaado oo akhta uu gafana falahu ajrun hal ajir buu leeyahay wa minhum culammadii waxaa ka mid a ah man qaala qola tidhi ayaa ka mid ah kullu mujtahidin fi lfuruuci musiib qof kasta oo ku ijtihaada furuucdii furuucda dhexdeeda ku ijtihaada waa musiib xaqii buu asilaya walaa yajuuz ma bannaano an yuqaala in la dhaho kullu mujtahidin fi lusuuli alkalaamiyati musiib kullu mujtahidin qof kastoo ku ijtihaada fi lusuuli alkalaamiyati usuushii kalaamiga ahayd wuxuu uga jeedaa caqiidadii buu uga jeedaa cilmi kalaam ku dhisnayd laakiin caqiidada guud ahaanba dee waa ay soo gelaysaa musiibun waa mid asiibay lama dhihi karuu yidhi taasi ma banaano qof kasta oo caqiidada ku ijtihaada inuu musiib noqdo waayo lianna dalika arrinkaas yu'addii wuxuu keenaya oo ka dhalanaysa ilaa taswiib ahli dalaalati dadkii baadida oo saaxiibka ahaa in lagu sawaabo xukmiya lo dhah way saxsan yihiin oo min anasaara kiristankii ah walmajuusid kuwii dalcaabudka ah walkufaari gaaladii ah walmulxidiina kuwii mulxidiinta ahaa ee diimaho dhan ba inkirsanaa in la dhaho way saxsan yihiin ayaa ka laasimaysa waayo iyagu way ijtihaadaan wadaliilu man qaala qoladii jidhi laysa kullu mujtahidin qof kasta ku ijtihaaday filfuruuci furuucda dhexdeeda musiiban mid xaqii asiibaya ma aha daliilkoodu waxaa weeye qowluhu sala allah alay waslam xadiidka nebigu uu yidhi man ijtahada qofkii ijtihaado fa asaaba marka asiiba sawaabkii asiiba falahu ajraan laba ajr ayuu leeyahay waman ijtahada qofkii dadaala oo akhطa'a gafaana falahu ajrun waaxidun hal ajr ayuu la yeelanayaa waju daliilkuna waxaa weeye daliilka wejigiisa ama waju dalaaladu waxaa weeye ana nabiya sal allahu alayh wasalam nabigu khaa wuxuu ku gaf xukmiyey almujtahida qofkii ijtihaaday taaratan mar wasawabahu wuu ku sawaab xukmiyey ukhraa mar kale wallahu subxana wataala aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed walxamdu lilaahi rab اlcaalamiin